noqday iyo almuxaramaat bilmusaahara kuwii markaa xididnimo muxaramaadka ku noqday iyo kuwii radaaca ama nuugmada naaska xaaraanta ku noqday wuxuu halkan ka gelayaa markaa qeyb kale oo dumarkii kamid ah oo iyaguna muxaramaad ah laakiin muxaramaad ilaa abad aan ahayn ilaa waktiya wuxuu yihi wayaxrumu waxaa xaaraana cala lmuslimi muslimkii waxaa ka xaaraana nikaaxu lmajuusiya gabadh dabcaabud ah majuus ah inuu guursado walwathaniya iyo tii markaa sanamka caabudeysa gaaladii un guud ahaanba marka laga soo reebo yahuudiyada iyo nasraniyadda saynu fahmi doono walmurtadda tii ridowday iyadana in la guursado lama ogola maxaa yeelay intuba waa gaalo intaa la sheegayba gaalo weeyi ilaahayna wuxuu yihi walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'mina dumarkii gaalada ahaa ha guursanina ilaa ay ka islaamaan waxaa laga soo reebayaa yahuudiyaddii iyo nasraaniyaddii ama tii kiristaanka ahayd ee ree bani israa'iil ahaa ee aan la ogeyn aabbaheedii ugu horreeyey inuu diintaa galay iyadoo la nasakhay waxaa kale oo la soo reebi yahuudiyaddii iyo nasraaniyaddii aan ree bani israa'iil ahayn laakiin la ogaa awowyaasheedii hore diintan inay qabsadeen ay haystaan imika iyadoo aan diin nasakhaysaa iman intii aan la naskhin inay diintan qabsadeen haddii la og yahay ayuunbaa tii aan markaa israa'iiliyadda ahayn la guursan karaa waxaa markaa ahlulkitaabka soo reebay aayaddii qur-aanka ahayd yasaluuna maada yasaluunaka maada uxila lahum qul uxila lakum الطayibaat wma callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucallimuunahuna mima callamakum اllah fakuluu mima amsakna calaykum wadkuruu sma اllahi calayh wاtaquu اllaha ina allaha sariicu اlxisaab alyowma uxila lakum الطayibaat waطacaamu اladina uutuu اlkitaaba xilu lakum waطacaamukum xilu lahm wاlmuxsanaatu min almuؤminaati wاlmuxsanaatu min aladina uutuu اlkitaaba min qablikum إda aataytumuuhuna ujuurahuna muxsiniina gayra musaafixiina walaa mutakidii akdaan aayaddu markaa waxay tilmaantay dumarkii muxsanaadka ah ee ahlu kitaabka ahaa muxsanaadkuna halkan waa alxaraair baa la yidhi waa dumarkii xorta ahaa ee ahlu kitaabka ahaa yahuudiyaddii ama nasraaniyaddii iyaguna waa waa maanta waa laydin xalaaleeyo xalaal bay idin yihiin baa la yidhi markaa gaaladii walaa tankixu mushrikaati lagu sheegay kuwaasaa laga soo reebaya wuxuu yihi wlmawluudatu bayna almajuusiyi wاlkitaabiyati waxaa yana xaaraana ti ay iska dhaleen aabbe majuusiya iyo hooyo kitaabiyada kitaabiyada yahuudiyada ama nasraaniyad baa loogala jeeda tii iska dhalka ahayd ee yahuud iyo majuusi iska dhashay ee majuustu aabbaheed ahaa ee majuusta ku abtirsanaysay waa xaaraantaasi iyadu khilaafa gelinin waayo dee marka horena laba gaal baa iska dhalay aabaheed baana ah qoladii aynaan ka guursanay nasabkiina aabaheed buu raacaya kol haddii nasabkii ay aabaheed ku raacayso taasi waa majuusiyad markaa majuusiyad dee lama guursan karo xataa haddii ay diintii kiristaanka qaadato ee hooyadeed haysatay oy diinta hooyadeed diin ka dhigato la guursan maayo kol haddii majuusiyad tahay aabaheed majuusi yahay waayo nasabkeedii baa halkaa maray wahal taxrumu xaaraan miyay tahay almawluudatu tii ay iska dhaleen maarata ka dhalatay bayna alkitaabiyi waalmajuusiyati aabbo kitaabiya iyo hooyo majuusiyada tii iska dhalka ahayd ee aabbaheed kitaabiga ahaa yahuudiga ahaa ama nasraaniga ahaa hooyadeedna majuusiyadda ahayd iyada ma la guursanayaa maadaama ay ku abtirsanayso dee dad aynu guursan karaynin fiihi qawlaani buuli laba qawl baa ku sugan qawl wuxuu leeya ha maxaa yeelay dee aabeed bay ku abtirsanaysa aabeedna waa yahuudi waa yahuudiyad ama aabaheed waa nasraan iyadina waa nasraaniyad dee markaa kol hadday nasraaniyad tahay ama yahuudiyad tahay aayaddii bay soo gelaysaa waa la guursan karaa yuu qawlkaasi leeyay muctamadkuna waa maya maxaa yeelay dee asalku gaalada waa inaan la guursan kuwii ahlu kitaabkahabaa la soo reebay ahlu kitaabkaasi dee markaa waa kuwii khaaliska ah saafiga ahaa tan iska dhalkaa qaacidadii baa soo gelaysa ida ijtamaca alxalaalu walxaraam dhinacna xalaal bay ka tahay dhinacna xaaraan bay ka tahay markuu waxaasoo kala kulmana ulliba alxaraam xaaraanta iyaa la haalib yeeli jiray markaa taana iyadana la guursan maayo wuxuu yihi wayaxrumu cala lmuslimi muslimkii waxaa xaaraan kaa ah nikaaxu lamati lkitaabiya kitaabiyadii waad soo ogaatay mafhuumka hadalka sheekha walow aanu inoo tasriixinin iyoad ka soo fahamtay kitaabiyadii inay banaanayd yahuudiyaddii ama nasraaniyadii shuruuddeediina waa naga sheegnay haddaba xaalad baan iyada lafteeda la ogolayn wayaxrumu cala lmuslimi muslimkii waxaa ka xaaraana nikaaxu اlamati اlkitaabiya addoontii kitaabiyada ahayd inuu guursado kitaabiyada dad guursanayso waa inay gabadh xor a tahay laakiin inay gaaladna ahaato yahuudiyada ma nasraaniyada haddana addoon ahaato maya xataa haddii qofku aanu gabadh xore guursan karinoo shuruudda hadhow aynu sheegi doonno ee addoonta lagu guursan karo haddii u xataa qofku ku sifoobay tu gaalada laga yeeli maayo ilahay wuxuu yihi wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaab muxsanaat halkan waa alxaraair waa kuwii xorta ahaa waayo kelmadda muxsanaad dee dhowr macnay u timaadaa bimacnaa alxaraair way u timaadaa bimacna alcafiifaatna way u timaadaa almutazawijaatna way utimaadaa ama maarata athayibaat kuwii de guri soo maray faida uxsin fain atayna bifaxishati facalayha nisfu ma cala almuxsanaati min alcadaab faidaa uxsinadani halkan waxa weeye waa markii la maarata muxsan ay noqoto la guursado weeye gabadh markaa gurila ay noqoto facalayhina nisfu ma cala almuxsanaat muxsanaatkana halkan waa maxay alxaraair facalayhina nisfu ma cala almuxsanaati ay alxaraairi min alcadaabi dumarkii xorta ahaa ciqaabtoodii oo kale kala barhkeed deetana de markaa dumarka xortii laba ciqaabad bay kala lahaayeen tii kala barhmaysay bay noqonaysaa waxay noqonaysaa tii markaa bikriga marka halkan in aladiina yarmuna almuxsanaati alkaafilaati lmuminaatna almuxsanaat halka waa alcafiifaat alxaraairna way gelayaan halkaa oo labaduba halkaa way soo gelayan hadii la ihahdo waa alxaraair kaafilaadna waxa weeyaan yani haafilaat can alxaram halkaasa cafiifadiina laga qaadanaya iyaduna waa iyaduna waa iyaduna arrin saxa wey calaa ayati xaal muxsanaadka halkaa aayadda lagu sheegay xaraair waa in lagu fasiro waxaana sii akidaya aayaddii addoomaha banayneysay waman lam yastaطic minkum طawla an yankixa almuxsanaati almu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum اlmu'minaat hablihii addoommada ahaa ee almuminaadka ahaa guursaday marka iyadana mafhuumkii waxaa ku baxaya fatayaadkii aan muminaadka ahayn marka gaalada ah markaa lama ogola wayaxrumu cala lmuslimi nikaaxu lmati lkitaabiya addoontii kitaabiyada ahayd lama guursan karo walaa yaxrumu calayhi waطuhaa bimilki lyamiin laakiin tan iyada milkulyamiinkii in loogu tagaa xalaal weeye xaaraan maaha qaacidaad soo haysatay man xaruma nikaaxuhaa xaruma wacuhaa bimilki lyamiin tanaa laga soo reebaya oo tani guurkeedii lama ogola laakiin haddii ay addoon kuu tahay xalaal bay kuu noqonaysaa wuxuu yihi wayaxrumu cala alxuri ninkii xortahaa waxaa ka xaaraan ah nikaaxu lamati lmuslima addoon muslimada inuu guursado ilaa an in mooyaane yakhaafa alcanata uu dhib ka baqayo zinaa loo jeeda walaa yajida aanu helaynin sadaaqa xuratin gabadh xora meherkii uu ku guursan lahaa addoon muslimada ma la guursan karaa shuruud baa ku xidhan shardiga koobaad de waa inay muslimo tahay adiga arkaya sida masaladaba loo fardiyay waa inay muslimo tahay shardiga labaad waxa weeye khawfu lcanat sida ilahay ba yihi dalika liman khashya alcanata minkum canadkuna waa almashaqa halkana zinadii baa loo jeedaa anha liannahu sababu lmashaqati addunyawiya walmashaqati اlukhrawiya kadeed adduun iyo kadeed aakhiro ayay horseedeysaa zinadu kadeed adduun oo xadkii iyo ceebta ah, iyo kadeed aakhiro oo cadaabtii ayay horseedeysa saasaa markaa canad loo yiri marka haddii qofku aanu markaa cabsi xaggaasi ka qabinoo ama diintiis iyo taqwadiis oo xoogan ama rabitaankiis iyo raqbadiis oo iskaba daciifa daraaddeed uu uga aamin yahay inuu xumaan ku dhaco baabkaa addoomuhu ka xidhay inuu guursado sidoo kale sadaaqul xurihiina waa inaan u helin gabadh xor ah waa inaanu haysan oo aanu qabin oo ku filan hadduu gabadh xor ah oo yani tasluxu lilistimtaac baahidiisa dabooli karta uu haysto iyadana uma banaano iyada sheekh muu sheegin laakin dee laa yajid sadaq alxurna lagala soo dhexbaxaya waa inaanu gabadh xora qabin oo markaa istimtaaci usuubata shardiga saddexaad waa inaanu ti xoro cusubna guursan karaynin oo sababta anu guursan karayna ay tahay hayn la-aan lacag baan uhaysa meherkeediiba iskama bixin karo tu markaa meher yar ka ogolna ma helayo tu deyn ogol hadduu helayo waxaa la yihi waxba dayn lagu kalifi maayo inuu dayn maaragta uu isa saaro wuxuu yihi wain jamaca bayna xurati wa amatin fa fiihi qowlaan hadduu isu geeyo haddaba hal mar gabadh xora iyo gabadh addoona hal caqdi oo say ku dhacaysaa yani nin baa wuxuu ku yidhi inantayda heblaayana waan kuu guuriyey adoontayda heblaayana waan kuu guuriyey hadu doono mid walba meherkeediina uu sheegay ama afwan hadduu mid walba meherkeed sheegay khilaafkan ka saaraynaayo labadoodii markaa meherkiina way isugu qabtay deetana markaasuu isaguna qabiltu yidhi labadoodiiba nikaaxoodii qabiltu nikaaxahumaa guurkoodaa waan aqbalay buu fafihi fa qawlaan laba qowl baa ku sugan labada qowl waxay ku sugan yihiin gabadhii xurada ahayd addoonta nikaaxeedu inaanu asaxayn iyada dee waxa weeyaan labada qowl geli maayaan mar walba iyada adoonta guurkeedii waa baatil laakiin gabadhan xurada ah guurkeedii ma asaxayaa iyaa laba qowl ku jiraan fafihi qawlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi waxa wey yabtulu nikaaxu fiihimaa labadoodaba guurkoodu waxba kama jiraan maxaa yeelay waa safqa keliya waa hal caqdi caqdigaa keliya inuu wada burayo iyo inuu wada asaxo waxba kama dhexayso ma kala harayo bule wathaani ka labaad waa muctamadkii anahu yasixu fi lxurati gabadhii xuradeed wuu asaxaya wa guurkeedii wuu asaxaya wa yabtulu fi lamati addoontana guurkeedii wuu buraya sababtuna waxa weeye dee waa tafriiqu safqihii weeyaan caqdiga in la kala qaybiyo waa inagii hore usoo marnay soo baranay markii ay iibkii wixii lamidka ahayd joogtayba haddii laba shay la isku qabto midna la iibin karo midna aan iibkiisu xalaal ahayn oo hal mar lagaa wada iibiyo lacag odhana la lagaaga wada iibiyo dee waa tii aynu soo rajaxnay in la kala qaybinayo oo qeybtii hagaagsanin daliil uu ku ansaxaya intii kalena aanu ku ansaxayn halkana waa sidii kale amaa bay leeyihin hadduu labada mid walba meher u magacaabo inantaydana waxaan kuugu guuriyey meher kuugu guuriyey meher intaasa adoontaydana waxaan kuugu guuriyey meher intaasa deetana isaguna qabiltu nikaaxahuma bidalika saasaan ku aqbalay guurkooda uu yidhaahdo iyada khilaafkan baa meesha ka baxaya waayo waa laba guuro laba caqdiyood de kale maarata mid walba wixiisi u dhamaystiran yihiin markaa kii bintaduna waa asaxayaa kii addoontuna ma ansaxay wayaxrumu cala rajuli nikaaxu jaariyati ibnihi wa nikaaxu jaariyatihi weli addoomihii buu ku jira wuxuu yihi wayaxrumu cala rajuli ninkii waxaa ka xaaraana nikaaxu jaariyati ibnihi inankiisu addoon uu leeyahay inuu guursado wa nikaaxu jaariyatihi iyo isagu addoon uu leeyahayba inuu guursado qofku addoontiisa ma guursan karo waayo dee ma fi faa-i jiri guurkaasi axkaamtiina u khalkhalinaya faa'iidana male waayo gabadhani de marka horeba milkulyamiin bay xalaal kuugu ahayd milkulyamiinkii baana marka dhinaca la eego ka qawisay marka naftooda la eego milkulyamiin iyo nikax marka la eego daatadooda marka la eego milkulyamiinka ka xoog badan waayo gabadhi gebigeediiba adigaa iskalaba laakiin tan de guur uun tahay dee guurkii istimtaac iyo taas iyo xoogaa xuquuqu ku siinaya lakin qofkii ma lihin haddaba kii weynaay baabu haystaa dee kan uma baahna axkaamtiina hadhow dee zawjaduna axkaam bay lahay milkulyamiinkuna axkaam bay lahay hadhow axkaamtee lagu socodsiinaya markaa meesha kala akaan marka qofku addoontiisii ma guursan karo hada bilijmac addoontiisi inaan guursan karin addoonta inankiisana iyadana ma guursan karo oo shubhatulmilki baa jira anta amaaluka liabiika wixii inankaagu leeyahay sidii ood leedahay oo kale ayaa meeshii taala markaa eh, inankiisana xuquuq buu ku lahaa marka iyaduna shubhatulmilki baa jiro oo waa ti haddii da waxa weeyaan isaga tagaba aan maarata xadkii zinada lagu qaadaynin wixii markaa halkaaba xadka zinada ka riday iyo halkana guurkiisa guurkeeda udiiday wayaxrumu cala alcabdi addoonkii waxaa ka xaaraan nikaaxu mawlaatihi sayidadiisa inuu guursado gabadhi hadday leedahay addoon addoonkii de xalaal isuma noqonayaan oo maaragtay ilan iyadii hadday doonto nin bay leedahay addoonkii saas markaa xalaal ugu noqon mayso isugu noqon maayaan haddaba ma isguursan karaan oo gurkii ma isku xalaashan karaan maya nadaran litacaarud alaxkaam de axkaamtii baa iska hor imanaysa iyado hadday sayidad noqoto isaguna uu zawj noqdo amarki yaa yeelan nahyigii hadday tiraa boora maa la isna ilaa berberaa la tegaya kee la maqlayaa warkiisa markaa ilan iyadiina waa sayidadii amar bay ku leedahay isagiina waa zawj oo zawjku zawjadiisii amar buu kuleeyahay marka tacaarud alaxkaam waxaa la yidhaha iska horimaad xaggii axkaamta iyaa imanaya ma banaana marka fain tazawaja jaariyata ajnabiyin ninka ajnabiya addoontii hadduu guursado uma ishtaraahaa kadibna uu iibsado infasaka nikaax nikaaxii waa fasakbay addoon aanu lahayn buu guursaday shuruuddii adoonta lagu guursan jirayna waa maaratay waa waa laga helay guurkii wuu asaxay gabadhiiu sidii u qabo ayuu lacag helay waagu iibsadayba gebigeediiba waxaynu leenahay guurkii waxba kama jiraan bu noqda wuu fasakmay guurkii imika waa addoontaadi guur meesha ma wa in ishtaraaha bnuhu inankiisu haduu iibsado adoontii uu qabay tii aabihii qabay buu inankii iibsaday faqad qiila qiil baa la yanfasiqu fasakmaya sidii isaguba iibsaday oo kale hadduu isagu iibsada waa kii fasakmayey inankiisa milkigiisana waa inag shubhatu milki baa meeshii ku jira markaa wuu fasakmayaa buu oo sidii aan marka horeba loo ogolayn inankiisu adoon u leeyahay inuu guursado ayaa imikana hadii isagoo qaba uu inankiisii iibsado uu fasakmayaa buu leey waqiila qiil kale wuxu le waa muctamadkiie laa yanfasiku halkan fasakmi maayo waayo maanta meeshan shubhatu milki unbaa jirta milki ma aha haddaba shubhatu milkigii urinta hore way diidi kartaa laakiin joogtayntu way ka qawisantahay yuktafaru fi dawaami bay qaacidadu ahayd ma laa yuktafaru fi libtida yuktafaru fi dawaami ma la yuktafaru fi libtida markaa qaacidadii baa halkan ka shaqeynaysa de waxaa la leeyahay maanta waa fi dawaam fi dawaam iktafaru maa low waqac aywa fi libtidaai milu kaanamtana aas tawiya hadduu mamnuuc noqon lahaa wax la banayn lahaa wax aan haddii uu bilow ahaan lahaa mamnuuc noqon lahaa ayaa markuu daaim yahay oo maarata joo joogtayn markuu yahay asaxayo wain tazawajat ilxuratu gabadhii xuradayd hadday guursato bicabdin addoon way banaan tahay gabadh xor ah nin addoona inay guursato way banaan tahay cagsigu laakin wanagii adkaynay sababtuna waxa weeye de halkaa caruurtiiba addoomba noqonaysa laakin halkan caruurtii ay addoonkan u dhashay xor bay noqonayaan iyaday raacayaan markaa wax dhibaato ah oo laga baqayo oo bulshadii ay ku haystaan jirin iyadun bay dhibaato ku haystaan iyadin hadday ogolaatay awliyadadiina ogolaadeen de addoonkii way guursan kartaa oo inagii markaa kafaa'ada kusoo marayn haddaba wain tazawajat ilxuratu bicabdin addoon hadday guursato uma shtarathu kadibna ay iibsato infasaka nikax nikaxi u fasakmaya maxaa yeelay dee milkigiibaa meesha imana tacarudul axkaamki aynu ka baqanayni ee marka hore an addoonkeeda uma guursan karto yaa meeshii yaalla halkaa qoladaana kaga baxa wuxuu yihi wataxrumu waxaa xaaraana almulaacanatu tii licaanka lala galay calaa man laacanaha ninkii licaanka la galay licaanku wuu inoo iman doonaa waa in ninku xaaskiisii zine iyo wa maarata tu zine iyo ku tuhmo ama uu ku gano kadibna ay isdhaarsadaan oo dhaarihii shantii dhaarood uu ku dhaarto inay waxaa xumaantaa samaysay oo tii la kala kaxaynayay mufaaraqa waajibaysa sidii xadiidkuba ahaa laa sabiila laka alayha jid dambe u leedahay gabadhaasi ma jirto weeyaan marka haddaba xaaraan bay ka tahay waa abadan weligeed wey dib isuma soo noqon karaa wlmuطalaqatu halaathan gabadhii saddex lagu furay calaa man طallaqahaa kii saddex ku furay iyaduna uma banaana ilaa inta ay nin dambe ka guursanayso sida aynu markaa arki doonno in shaa allahu tacaala oo ninkaa dambe weliba de ula aqalgelay wlmuطalaqatu halaathan iyaduna xaaraan bay ka tahay calaa man طallaqahaa kii furay qowlihi tacaalى fain طalaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xatىa tankixa zawja غayra wayaxrumu calى rajuli ninkii waxaa ka xaaraana nikaaxu اlmuxrimati gabadhii ixraamka ku jirtay inuu guursado dee nikaaxu lmuxrim laa yasix bilowgiiba baynu kusoo aragnay rag iyo dumarba qof muxrima guurkiisu ma asixo lilxadiidi صaxiix laa yankixu lmuxrimu walaa yunkaxu mana guursado lamana guursado ama walaa yunkix hadii la ma guuriyo oo marka de waxa weya ma ansaxayo wey ma ansaxayo weeyaan saasi markaa jumhuurku ufahmay xadiidka tilmaamaya inuu nabigu alayh salatu salaam maymuuna guursay isagoo muxrimana waa khalad ba la yidhi ibn cabaas radi allahu tacaala canhuma iyo ismoodsiiyey saxiixankii baa ku jire wlmuctadati min gayrihi waxaa kaloon xalaal ahay inuu guursado gabadh ciddo kaga jirta qof kale gabar ciddo ku jirta iyadana in la guursado dee lama ogola oo waxa walaa tacsimu cuqdata nikaaxi xataa yabluga alkitaabu ajalah laakin waa hadday ka tirsanayso ciddada cid aan isaga ahayn hadday isaga ka ciddo tirsanayso waa caadi tu isaga ciddadiisii ku jirta hadduu guursado oo wadcushubha intuu ku dhacay ciddadii bilowday kadibna la yidhi haddaba da iskaba guursaba kor haddii shuba kaaga dhacay hadduu guursadayo ciddadii ku jirta waa caadi wa yukrahu lahu waxaa loo karaahiyeystaa nikaaxu lmurtaabati bilxamli inuu guursado gabarh ka shakisan inay uur leedahay fa in nakaxa hadduu guursado faqad qiila waxaaba la yihi yasixu wuu iska ansaxaya waqiila laa yasixu ma ansaxayana waa li waa maxay tani waa gabadh ay nin kala tegeen ama uu ka dhintayba dee ciddadii loogu talagalay way tirsatay ciddadeedii caadiga ahay way tirsatay waanay dhamaysatay kolkay ciddadii dhamaysatay iyuunbay ka shakiday calooshaada ma waxbaa ku jirin u raada iska shakiday waa goor ay ciddadii dhamaatay goor ay ciddadii dhamaatay ayaa shakiday oo shakigan yimid waa karaahiya markaa in la guursadaa laakiin sida muctamedkaa uu asaxayaa guurkeedu maxaa yeelay dee ciddadu sida maarata asalkaa waa tii dhamaatay markii ay ciddadii dhammaatay ee si la hubo camalkii u dhammaaday ayaa shaki dib ka yimid markay ciddadu dhamaanaysa may shakisanayn markaa de waxa weeyaan bacda faraaq lcamal camalkii oo dhamaada shakiga dib ka yimaada laa yuair taaiir ma laha hadday laakiin shaki lahayd ciddadii oon dhammaan oo masalan waxay dumarkii saddexda bilood tirsanayey ama halaathatu qurua tirsanayey ama arbacata ashhurin wa casharanka tirsanayey muddadii ay markaa ku dhex jirto iyay iska shakiday caloosha malaha waxbaad ku sidaa kol hadduu shaki ku bilaama ciddadii on dhammaan taa guurkeedu ma ansaxayo ilaa iyo inta la hubsanayo saas weeyaan amaa tan bacda alcidda shakiday muctamadku waa inuu asaxayo sababtoo ah dee ciddadeediisa daahirkaa way dhamaatay kaa laa yasixuyna wuxuu leeyahay xaaladan la guursanayo shaki bay ku jirtaa wuxuu yihi wayaxrumu cala alxuri ninkii xortaha ah waxa ka xaaraana an yajmaca bayna akara min arbaci niswatin afar dumara wax ka badan inuu isu keeno inuu isu keeno an yajmaca muu odhan inuu afar dumar wax ka badan guursada xaaraana muu odhan ila way banaan afar wax ka badan qofki wuu guursan karaa laakiin inuu isu keeno ayaa xaaraana afartii inuu isu keeno oo hal mar uu wada qabo aya xaaraana laakiin inuu marba qaar qabo oo kuwaas ay kala tagaan haddana kuwa kala guursado haddana kuwa kala guursado dee boqolbaha gaadhaan hadday doonaan laakiin waxaa la diidayaa ay xaaraantahi afar inay mar qura wax ka badani ay xaas u ahaadaan liqawlihi tacaala fankixuu maa taaba lakum min الnisaءi mathna wa hulaatha wa rubac markaa laba laba guursada saddex saddex guursada afar afar guursada waxaa marka halkaa laga fahmay inaan afar laga badin karin ninkii soo islaamayna xadiidku waa kii ahaa inuu nabigu alayhi salatu salam ku yihi tobanka dumaro qabay afar ka dooro inta kale sii daa markaa waxa halkaana laga arkay afar wax ka badan in aanu banaanayn saas weeyaan marka culamaduna khilaaf muctabar ahoo ka dhexeeya ma jiro dhexdooda inaan afar laga badin karin maqsuudka iyo arrinta ku jirtaana ka sokow in de ay marar fara badan dumarku ay ragga ka badan yihiin ninka baahidiisina ay ka badan tahay baahidii dumarka haddana inaan afar laga badinin waxaa ku sugan horta de ninka baahidiisa intaas waa ku filan tahay oo markaa baahi intaa ka badan uqaba maarata uqabanaysaa ma jirto waxaa kale oo eh, la yihi zawaajka iyo guurka xikmadda laga leeyahy waa alulfa wal muanasa waa wehesh in laisweheshado hadduu markaa soddon guursado oo ha wareega la yidhaha bil kadib wuu imanayaa tii marka maxaa wehelkii halku ma jira meeshaas markaa muddo wax aan wehelkiina dhib u geysanayni baahidii jirtayna buuxinaya baahidii bulsho iyo baahidii dumar iyo baahidii maaragtay waxa weeyaan ninkaba dumarkii oo badan oo waxa weeyaan de ma marar fara badan bulshada de waxa weeyaan dumarka ayaa bata marar fara badan raggii waxaa ku dhacaya dagaalo iyo waxyaalahaasa laynay oo yaraanay iyadoo marka hore laga yaabo in dhalashada dumarku ay ka badnay waxaa intaa usii dheer haddana raggii qaar badan baan guursanayn taasi markaa waa baahi xaggii bulshadii iyo dumarka laftooda dhinacoodii ka jirta weeyaan walidalik dumarku iyaga laftoodu dee way arrintaasi aada bay usoo dhaweynayaan inay soo dhaweynayaan waxaa kuugu daliila mid markaa xaas leh iyo midaan ayaa gabadh la hadlayo wayla heshiinaysa way ogolaanaysa isagoo u sheegay inu xaas leeyay iyay ogolaanaysa haddaanay dani ugu jirin ma ogolaan lahay inay de faaida iyo dani ugu jirta o arkaysaa soo ma marka markay isyar yeelyeelayaane de hinaasay hinaasuhu ka hadlinaya mooyaane dumarku way og yihiin inay maslaxadoodi iyo dantoodii ay ku jirto in arrinkan la furo oo uu banaanaado ilaa haddii kale dumarkaasoo dhan albaabka u ka xidhmi lahaa waxaasoo dhamina dumar weeyaan ta sadde ta iyo ta saddexaad iyo ta afraadba waa dumar soo ma ma nimanba mitame waa dumar iyagaana halkii soo gelaya soo ma marka tan iyadoo hore albaabka u gashay ee doonaysa inay qufusho yay duulaan ku tahay dumarkii de dumarkii bay duulaan ku tahay markaa waa arrin markaa de laisku waafaqsan yahay rag iyo dumarba waa arrin laysku waafaqsan yahay albaabkaasi inuu furnaaday in loo baahan yahay laakiin xabadii ugu horgashay ayuunba iyadu isdiidsiineysa de markaa laga yeelm laga badan yahay dantii bulshada iyo dantii dumarka danta bulshaduna waa weyaan de markii afar dumar nin kastaaba afar dumar uu markaa biilkoodii iyo kharashkoodii iyo sakankoodii iyo hoygoodii uu mas ka yahay ee uu bixinayo inuu bixiyaa la doonayaa iska qab maahe waanay badanaysaa bulshadii maanta tiraa laysku dilaya yahuuddaasi waxay falastiiniintii ku mari laadahay waa tirada iyagoo hub iyo wax walba haysta laakin de haddana tiradii bay u maara laayihin oo si alla si ay ka yeelaan ay garan laayihin laakiin haddaad tiradiina yarayso de waad baaba waa lagu baaba'sanaya marka ummaddii bulshadii baahideedii baa ku jirto tiradii iyo dadkii u baahan yihiin in ummadda ay badato waa loo baahan yahay si ummadda jiritaankeedu uu markaa waxa weeyaan qawi u ahaado sidoo kale de dumarkaas waxa wey waa waxaa loo bahan yahy cid markaa biilisa dumarku had iyo jeer waxa weeye xagga de dalabulmacaashka nimanka ayaa de aya ayay uga sahlantah inay markaa de waxa weeye ay shaqooyin raadiyaan o issoo shaqeeyaan oy eh, maaratay lacag soo xasiliyaan ragga ayay uga sahlan tahay dumarka oo abuur ahaan baa ilaahay saa de markaa waxa weyaan u ka dhigay marka in dee dumar badan oo aan shaqaysan karayn baa jire rag biilinaya waa in la helo taasi markaa islaamka ugu waajibiyey bada in maarata waxa weyaan xaasaskiisii qofku uu isagu markaa biiliyo intaa waxaa dheer markaa dee ragga baahidoodii oo dee laga yaabo marar fara badan gabadhii kale ahayd inaanay ku filaanin marar fara badanna dee laga yaabaa inay toddobaadkii ku jirto ama afartankii nifaaska ay ku jirayso ama ay maarata waxa weyan iskaba xanuunsanayso taasi markaa waxay keensanaysaa in markaa fujuurki fisqigii u bato iyo xumaanta sida hadda gaaladu ay ku jiraan ilan mid buu maaratay gur qabaa hadduu da qababa tobanna wuu la tumanaya iyo boqolaal kale guurkii markaa way ma manciyeen laakin de fujuurkii fisqigii kale iyay markaa fasaxeen marka waa waa wa wa xaqiiqa la isdiidsiinaya un laakin waa wax baahi taalla oo islaamku markaa uu markaa eh, waxa weeye wax ku dhisay weeyaan wax ku bineeyey oo markaa xikmaddii ay keensanaysa in la furo afartii markaa lagama badin karo oo xikmaddii ba iyadana keensanaysa inaan laga badinin saddex habeen wax ka badan inaad ka maqnaato maaha gabadhii si markaa ulfadii iyo wehelkii iyo isweheshigii de meesha aanu uga bixin saas weeyaan wuxu uhi wayaxrumu cala lcabdi addoonkii waxaa ka xaaraana an yajmaca bayna akara min imra'ateyni laba dumara wax ka badan inuu isu keeno waayo isagiiba addoona hawlo kalaa ku tacalluqa dumarkii markaa way dayacmayaan haddii laba wax ka badan isagii la yidhaahdo ha isu keeno dayac ayaa meesha markaa ka imaan iyadana markaa xikmaddu waxay keensanaysaa mid iyo laba inaan markaa looga badinin waxaana markaa dee maaratay saxaabadii iyo aathaar iyaa markaa loo cuskaday in aanay markaa labada ka badin karin wuxuu yihi walaa yasixu ma ansaxaya nikaaxu shigaar guurka loo yaqaano shiaarki shiaarku sidiisa waa madhnaan waxbaa ka tegi ya ha waxa xortii bay la socotay wayaxrumu cala lxuri an yajmaca bayna akara min arbaci niswati walahu kii xorta ahaa waxaa an yaaa inuu markaa ku istimtaaco oo markaa ugu tago bimilkilyamiin milkulyamiin ahaan maasha inta uu doono oo dee dumara intuu doonu iibsanaya wixii addooma iyagu tira male aw maa malakat aymaanukum iyay markaa aayaddu ahayd wixii markaa gacantiinu ay milkido iyadu markaa way banaan tira ilaahi subxana wa taala iyada kumau xadidin maxaa yeelay dee nikaaxii tani way ka duwan tahayo iyadu waa wa waa wax laleeyahay oo hataa markaa dee xuquuqdii zawjada ma laha waa addoomo waa dad laleeyahay ku ay xalaal tahay ku aanay xalaal lahayn bu yeelanaya marka iyada addoomihii ma xuquuqdii zawjadu ay lahayd baanay lahayn maadaama aanay markaa xuquuqdii zawjadu ay lahayd aanay lahayn dee waa sida markaa xoolihii la dhaqanayay oo kale oo dee intay doonaan bay noqonayeen tanna waa sidii oo kale intay doonaan bay noqon karaan markii markaa iyagiina si aan markaa loo cadilin waa loo baneeyey inuu markaa ninkii ku istimtaaca si iyaga laftooda ay u tarmaan walaa yasixu nikaaxu shikaar shikaarka nikaaxa la yihaahdaa ma asaxayo shikaarku waa madhnaan baynu nidhi halkana wuxuu ka maran yahay meherkiibuu ka maran yahay wahuwa waxa weeye an yuzawija arajulu ninku inuu guuriyo waliyatahu inantii uu markaa weliga u ahaa mawliyatahuna aniga way qoran tahay waa iyadaba maarata kasii waadixsan yani tii uu markaa weliga u ahaa min rajulin nin inuu markaa u guuriyo calaa an iyadoo shardigu yahay in yuzawijahu daalika kaasina u dhiso u guuriyo weliyatahu ta isaguna uu mas-uulka ka yahay inantaydaan kuu guuriyey bishardi inaad adiguna inantaada ii guuriso wayakuunu uu noqonayana wayakuuna oo uu noqdo budcu kullin mid kasta nafsadeedu iyo guurkeedaasi budcu kuli waaxidatin mid kasta budcigeed iyo nafsadeedu ay noqoto oo minhumaa labadan kamid a sadaaqa lilukhraa ta kale meherkeedi markaa meherma meeshii ma jire gabadh waliba ta kale booskii meherka iyadaa ugelaysa de markaa labada nin baa kala faa'iiday dumarkii waxba lama siiba inantaa iyadan kuu dhisa in aada inantaada ii dhisto mid walbana meherkeedu waa ta kale saasuu markaa ama nafteed markaa xaaraan wey maxaa yeelay de waxa wey meeshii horta waxaan marka meher noqonaynin baa meher laga dhigay waxaa kaloo fuqahadu yihaahdeen atashriiku fi lbudci baa dhacay xayu jacala mawrid nikaaxi imraata wa sadaaqan liukra gabadhi waana gabadh la guursanayo waana gabadh tu kala meher u ah waana la guursanayaa tu kalena meher bay u tahay waxaas markaa wax markaa de soconaya ma aha xadiidku markaa saxiix ayuu ku jiraa naha rasul sl an nikaah shiaar inuu nabigu diiday alayhi الsalaatu wasalaam tafsiirkuna isaguna riwaayada ayuunbuu ku jiraa marka haddii mid kastaba meher loo magacaabo mid kasta haddii meher loo magacaabo labada guurba waa asaxaya laakiin mahrul mahrulmili bay mid walba yeelanaysaa oo de shardi aan saxayn baa la socda walaa yasixu buu yihi ma asaxayo nikaaxulcabdi addoonkii uu guursado gabadh calaa an bishardi an isagoo ku guursanaya shardi ah in takuuna raqabatuhu qoortiisu ay u ahaato sadaaqan meherkii lilmar'ati gabadhuu guursanayay in addoonkii gabadh uu ku guursado meher naftiisa ah aniga i aan ku guursado waxaana kuu meher inaad aniga iyeelato yeelato de hadday yeelato markaa addoon ay leedahay miyay guursan karta warkaasi markaa war shaqeynaya ma aha leanna hadday yeelato guurkii ma asaxayo haddaanu guurkii asixinna dee may yeelaninba markaa noqo wa ku yeelanaysa ba meher kay ahayd soo arki maysid markaa waxaasi wax soconaya o asaxaya ma aha walaa nikaaxu lmutcati guurkii mutcaduna ma asaxayo wa huwa guurka mutcadu an yatazawajahaa ilaa muddatin waa inuu muddo guursado wakti sida inuu yidhaahdo sanad baan guursaday sanad baan inantayda kuu dhis kuu guuriyey toban sanadood baan kuu guuriyey boqol sanadood baan kuu guuriyey waxba kama jiraan warkaasi war soconaya ma aha guurkaasina guur asaxaya ma aha maxaa yeelay nebigu alayhi الsalaatu wasalaam xajat اlwadaac khudbadihiisii lasoo wariyey waaa kunt ama maarata de saxiixaba kusugnaa kuntu qad adintu lakum fi sti qad adintu fi اlistimtaaci min hadihi الniswa alaa waina allaha qad xarama dalika ilaa ywmi اlqiyaamah ilaa qiyaamaha ilaahay waa uu xarimay meher shardiga meherkii markaa waktiga muddaysnaa meherkii muddaysnaa waa la xarimay markaa waxay culimadu yihahdaan u banaanaa deetana waa la nasakay haddana waa la baneeyey haddana waa la nasakay marka laba jeer iyaa la naskay inta la fura isagoo banaanaa iyaa la xarimay haddana waa la baneeyey haddana waa la xarimay walaa nikaaxu lmuxallili xalaaleeyaha guurkiisuna ma ansaxayo wahuwa waxa weeyaan an yunkixaha inuu gabadhi u guuriyo ama an yankixahaba iska dhe inuu ninkii guursado gabadhii liyuxillahaa si uu ugu xalaaleeyo lizawji laweli ninkeedii hore waa gabadhin soo furay oo saddex dalqadood lagu soo furay deetana reerihii reerkii iyo tolkii wixii ba isku yar tegayo oo waar carruurna way u intaa soo caruura yaa meeshii joogta laba kala tegi kara maaha maxaynu yeelnaa gebgeb qiil de dayda wadaad lacag siiya halka waayahay waxa laga lagu salaaxi waayo markaa mid qura oo intuu waxoogaa shilimadii qaato yidhaahdo mid bay ka sheegaya aniga ilahay baa isku harayna lacagta soo badiya halkaasii ka gaadhay mid saddex ku furay yaa de siday ula wareegayeen ayay markaa mid bay u tegeen markaasuu yihi qiil wal keena keena maay intaa soo qaalmood keena buu yihi markii dambe wax naga daabay ku yidhaahdeen markaasuu yii ani ilahay isku harayne soo dhamaystira waa de waa halkii u dambeysay weeyaan waa nin bareeray oo ku tala galay nin ku talagalay weeyaan waana shaqo socota ilaa yawmina hada way socota anigu xataa waan la kulmay qole wareegeyso inta harta sheeka laga keenay la keenay muxuu ahaaye intaaso dhan qiil laga soo waayayoo wajaa la timid oo qola halkaa maarata lagu yidhi halkaas waxbaa jire qolo meel yar malaa xafiis yar waxbaa jire halkaa kaale xoogaa lacaga toban kunoo bir bay markaa yidhahdeen bay tiri imika halkan joog iyadi gabadha lafteedii gabadhii la furay weeyaan yaa markaa masaajidka ula kulantay markaasay tiri hadda toban kun baa layga doonayaa waxaana laleeyahay waa waxbaa la helaya toban kunoo bir baa haysa marka hawshu waa adag tahay runtii calaa ayati xaal kuwan sidan samaynayaa malaha dee kuwa waxbaad dhaantaan bay isleeyihiin iyagu waxay markaa samaynayaan waar meeshan qiilma jire si ay gabadhii ninkii xalaal ugu noqoto nin kale aynu soo marina way odhanaya xataa tankixa zawjan hayrahu deetana nin kalaa gabadhii loo dhisayaa shardina waxaa lagaga dhigayaa kolkaad la kulanteed gabadhii u galmooto saasay kaaga furan tahay furin uma baahna waxaa markaa loogu guurinaya waxaan kuu guuriyey buu leeyahay inantayda heblaayo bishardi in markii aad eh, maaragtay waxa weya jimaacdo ay kaa furan tahay isna hayey saasaa ku guursaday buu leeyay nikaaxulmuxallil baa la yidhaahdaa xadiidkan markaa waxa weeyaan lacana rasul almuxallila walmuxallala lahu halkaasaa lagu fasiraya marka ada wuxuu noqonayaa darbu min nikaaxi lmutca qeyb nikaaxulmutcadii kamid ila ah, waa mudaysan yahay guurkii wuu mudaysan yahay oo ilaa goormuu ku eg yahay jimaacuu ku eg yahayba saas weeyaan walaa nikaaxulmuxalili markaa nikaaxa muxalilku xalaal maaha xalaaleeyaha guurkiisu oo waa yankixa waa inuu gabadhii u guursado liyuxilaa si ugu xalaaleyo lizawji lawali kii hore ya a waatan soo socoto taas waa tan soo socoto haddaanu shardi ka dhigin markii uu meherinayey markaasuu kaga bixi karaya waa kan wuxuu yihi fain caqada lidalika haddii arrinkaa daraaddii uu caqdiga u sameeyo gabadha qaabkaa daraaddeed u guursaday walam yushrad fi lcaqdi laakiin caqdiga aan shardi lagaga dhigin oon la odhanin markaad jimaacdo way kaa furan tahay aan la odhan oo isna maarata saasaan ku aqbalay aanu oranin kuriha waa lagu sii heshiiyey un war waa lagu de ninkii inantii waxaa la doonaya ninkii loo xalaaleeyo haye de arrintaasaa jirta de arrintaa inaad adigu qabataa la doonaya haye markaa gabadhi lagu dhiso de kolkii aad kulantaane waxa weeyaan jimaacii dhaco kadib inaad markaa gabadhii furto oo ninkeedii sidaad ay ugu noqoto marka cidda baxdo iyaa lagaa rabaa haye buu yihi keena niyadii markaa waa laysla gartay soo ma markii laakiin la guurinayey de waxaa la yihi waxaan ku guuriyay inantayda heblaayo meherkeeduna intaayaa isna wuxu guurkeedi waa ardayda hal door bay umeherinayaa guuraan la rabin u sii jire waan kuu guuriy hal doolar baan kuugu meheriyey oo oh, iyado lafteed laga soo dhameeyo maarata soo waafaqday haye waan ogolahay buu yihi waan ku saasaan ku guursaday hadhow halkii doolar buu ku qabi karaa waayo ninkan shardi la nikaaxi mutca noqon hadda kol haddaan la odhan markii aad u tagto way kaa furan tahay haddaan la odhanin oo shardigii ilan caqdigii baynu ina weegeyna caqdigii wixii kuma jiraan wax hore loogu soo itifaaqay buu ahaa laakiin markii gabadha la meheerinayay waxaan lama sheegin kol haddaan la sheegin caqdigii waa asaxay laakiin waa karaahiyo waayo culamadii kale qaar baale madaahibtii kale qaar baale le waa kolba haddii lagu soo heshiiyey ama kolba haddii niyadaasi ay jirtay ma asaxayo qolale baa jirta marka qolada khilaafkood la iska ilaalinayo iyuu karaahiye noqonaya walam yafsud ilcaqdu lakin caqdigani fasid maaha maxaa yeelay siiqadii waa ansaxa siiqadii waa siiqa ansaxa niyada ayay wax ku jiraan anagu niyada maxaa naga gala ilahay baa maanta niyada kala xisaabtamaya lakin anagu siiqadaasaan xukumaya siiqadiina waa ansax weeyi deetana ha dhowtoole dee muxuu samaynaya iska haysanaya gabadhi waa gabadhii soofur waxba inu isku ogeyn iska haysanaya ninkaa iska haysta weeya sax wey caqdigiisu u ansaxaya wain tazawajaha haduu ku guursado calaa anahu shardi ah in idaa axalaha markuu xalaaleeyo xalaaliy maxaa laga wadaa yani markuu jimaaco طallaqaha inuu furayo fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid yahay anahu yabطul inuu burayo wathaani ka labaadna laa yabطul uu yahay ufiirso halkan imika eeg saddex suuro ay meeshu kala tahay soo ma argeysid kii u horreeyey baailka ahaa qowlan waaxidan muxuu ahaa markii aad jimaacdo way kaa furan tahay ayaa caqdiga loo raaciyey saasaan kuugu guuriyey markii aad jim waxaan kuugu guuriyey in markii aad jimacda ay kaa furan tahay kaasi waa xaaraan waayo waa mutcadii caadigaha ku labaad baa kusoo dhow waa maxay caqdigiibaa waxaa loo raaciyey waxaan kuugu guuriyey bishardi in markii aad jimaacdo aada furayso aada furto way kala duwan yihin kii hore muxuu ahaa markaad jimacdo way furan tahayba furinba lagagama baahno adiga saasa way ku furan tahay laakin imikana waa maxay markii aad jimaacdo bishardi waa in aad furto halkan maxaa lagaaga baahan yahay inaad furiin ku dhawaaqdo oo curin furiin iyaa loo baahanaya laakin shardi baa dee caqdigii lagaga dhigay halkan laba qawl baa ku jira qawl wuxuu le waa iska ansax oo muxuu ansax ku noqday dee shardi faasida un baa meesha lasoo geliyey laakin lama sheegin guurkii lama muddayn oo wax wakti ku dhamaanaya lagagama dhigin waxaa la shardi laga dhigo inuu furo furin haduu iska dayn karaa hadduu iska daayana de markaa waxa weya nikaxi ma dhamaanayo marka maadaama aanu siiqadii mutcada ahayn kani waa ansax buu qowl leeyahay laakiin qawlka muctamedki wuxu ley kanna waa baatil maxaa yeelay markii shardi laga dhigay dalaaq dalaaquna uu nikaaxii kaso de waxa wey burburintiisii yahay caqdintii iyo alaaqii in labadii shardi la isaga dhigo waa nikaaxii iyo wixii markaa kasoo horjeeda lidka ku ahaa markaa meesha caqdima guntamaya wy waayo waa mutanaafiyaan laba iska hor imanaya wy wuxuu yihi wa in tazawaja hadduu gabadh guursado bishari lkhiyaari isagoo shardi dhigtay ah maaragtay waxa weeyaan waan ka noqon karaa waan guursaday laakin waxaa ii in aan saddex maalmood gudahood ka noqon karo falcaqdu bail caqdigaas waxaan saxay maaha meeshuma iibaa waa caqdunikaax caqdunikaaxu khiyaar iyo waxaa loolama yimaado wixii khiyaaraada caqdunikaaxu goormuu yimaadaa goor la ishubsaday oo wax weyn la iswaraystay oo la iska war doonay oo wax walba lasoo dhameeyey markaa kadib buu caqdigu yimaadaa marka wax khiyaar la yidhahda waan ka fikirayaa waan guursaday waan aqbalay laakiin muxuu ahay waan ka noqon karaa wax markaa jira ma aha caqdigaasi markaa caqdi ansaxaya ma aha wa in tazawaja hadduu gabadhii guursado wa shurida calayh laguna shardiyey allaa yada'ahaa inaanu u tegin waa la dhoofaya marka waxaa la waxaa shardia gabadhaa bishardi uma tegeysi marka caqdigii waa loo raaciy waan kuu guuriyey gabadhaasi bishardi inaanad u tegin markaasuu isaguna yihi shardigaasaan ku aqbalay wuxuu ku yihi sheekhu baala alcaqdu caqdigani wuu burayaa caqdigaasi wuu burayaa buu yihi maxaa yeelay shardi baa meeshii la keenay nikaaxa horta maqsuudkiisu muxuu ahaa nikaaxa maqsuudkiisu wuxuu ahaa de istimtaacaas u ah marka de kiina waaba tan la shardiyey inaanu jirin marka waxa l kulu caqdi lam yakun muxasila maqsuudahu fadaa ladayhi baطla caqdigu haddaanu maqsuudkiisiiba xasilinaynin bail wey wax markaa ansaxaya ma aha marka halkan qiil baa soo socda qiilkaas iyo isagaynu isku rakibi doonaayo qiilkaasaa muctamad noqon doona wuxuu yihi wain tazawaja hadduu gabarh guursado calaa an laa yunfiqa calayha bishardi inay wax nafaqa a ah iyadaa isku filan markaa aniga gurina ima weydiineysid biilla ima weydiineysid haddaad doonto markaa habeenna kuma imanayo waxaasaa lagula heshiiyey weliba shardi baa laga dhigay markii markaa la guursanayay gabadha waxaasi aw laa yabiita cindaha habeenkeeda inaanu imanaynin buu shardi ka dhigay aw laa yatasaraa calayha ama inaanu addoon ku dul haysanaynin tasarigu waa inuu addoontiisii ku istimtaaco yani adoom iyadaa shardi ka dhigata marka halkan iyadaa shardi ka dhiganaysa waxay leedahay bishari aniga adigu kaaftoomaysa hataa addooma uma dhawaanaysi waa inaad addooma u dhawaanaynin iska daa gabar kale guursatee ama da inaan markaa gabar kale la guursanin iyay shardi ka dhigtay aw laa yusaafira biha ama waxay shardi ka dhigatay in aanu ka kaxaynin meesheeda oo aanu la safrin aw laa yaqsima laha ama haddii uu dumar kala qabo inaanu iyada habeenkeeda siinin waxaasoo dhan baala shardu horta shardigaasi waxba kama jiraan bishardi inaanad ila guursan iyo inaanad addoon igu dul haysanin iyo inaanad ila safrin iyo inaa inaanad isagu inu inaanad waxba biil iga doonayn iyo inaan guri layga doonayn iyo waxaasoo dhami waxba kama jiraan wax laquya weeyaan isaga keligii maha walmusama meherkii gabadha loo magacaabayna baatil buu noqonaya maxaa yeelay shardigani ayaa meherkii qeyb ka noqonaya shardigiina waa ka buray markaa meherkii meesha uu burayaa mahrulmili bay yeelanaysa wasaxa alcaqdu caqdigu u ansaxaya oo caqdigan maaratay eh, nikaaxi u ansaxaya wa wajaba mahrulmili gabadhi waxay yeelanaysaa un mahrulmili bay yeelanaysa marka dumarka qaar baa shardi ka dhigta de inaanad la guursan inkastoo inta badan inaga aan caqdiga la raacinin horta shardiga meeshan shaqaynaya waa shardigii caqdiga la raaciyey wax hore loogu soo heshiiyey oo la isla soo gartay laakiin markii gabadha la meherinayay aan la sheegini macno male ka soo qaad male kaasi shardigii caqdiga la raaciyey weeyaan wixii saameyntalay so inagii hore ugu heshiinayo warkaasi waxba taas macno male caqdigu sidiisii caadiga u dhacay waa caadigu haddaba haddii caqdigii la raaciyo shuruudahan aynu sheegnay mid kamid a shardigaasi baatil weeyaan laakiin caqdigii u asaxaya oo dee waxa weya shardiga nifaasid ha noqdee umuu noqon maqsuudkii nikaax xaggii jimaaci iyo arrimihii lama laha kol haddaanu marka waxa weyaan u noqonin maqsuudkii ee u noqday waxyaalo kale xaggii meherkii waxbuu unoqonayaa wuxuu noqonayaa markaa wax markaa buriya meherkii markaa ayuu laqwi ka dhigayaa mahrulmithli iyay gabadhii yeelanaysaa waa kane wuxuu waqiila waxaa la yidhi in sharada hadday shardisteen tarkal wai jimaac la ahlu zawjati zawjada ahalkeedii baala alcaqdu caqdigu wuu burayaa soo arki maysi ha hadii shardigu uu xaggooda ka yimaado haddii shardigu xaggooda ka yimaado ayuu caqdigu buraya markii hore muxuuna soo yihi wain tazawaja washurita calayhi anlaa yaaha baala alcaqdu markaa waxaa is weydiinaysaa maal isku isku midka una kanuu qiil kanu agga dambe kaga may halkaa yani waxa shardi lagaga dhigay hadduu doona isagaaba ka dhigtayba oo isagaa yidhi gabadha waan guursanaya lakin waxaa ii shardia inaan u dhawaanayn sidii baana loogu guuriyey marka halkaa hore labada suuraba way soo gelayaan inuu shardigu xaggiisa ka socdo iyo inuu xagga weliga ka socdo labaduba way suura way suuroobayaan sheekhu marka halkaa hore wuxuu isagu qarinayaa laba jeeraba inuu baatil yahay hadduu ninkani shardiga isagu keensaday oo isagu aanu gabadhii inuu maarata jimaacad rabin oo shardiga u dhigtay iyo hadii ahlkeedu ay shardiga dhigeenba qiilkani markaa isagu muxuu leeyahay mayana hadduu shardigu xagga ninka ka socdo waxba caqdigii uma dhibayo laakiin haddii isaga lagu shardiyey ayuunbuu markaa dhibka keenaya qiilkaana muctamida maxaa yeelay dee ninku marka horeba jimaac waa xaqiisiibaa lagu iska dayn karaya marka inuuna xaqiisii fushanaynin buu sheegtay waxba taasi macna male waa lagwi nikaaxina uu asixi jimaacina uu banaanaanaya laakiin marka isaga shardi lagaga dhigay ayaa waxa lagu shardiyey wax xaqiisiiya inuu ka tanaasulayo oo waliba maqsuudkii nikaaxa markaasuu markaa bulaanka keenayaaba wuxuu yihi waidaa uliqat ilmar'atu halaaa gabadhii hadii saddex lagu furo aw twufiya canhaa zawjuha ama ninkeedii maarata laga oobsado ka dhinto factadad minhu ay ka ciddo tirsato xaruma tasriixu bikhidmatiha xaaraan waxaa in la maarata shaaca laga qaado rabitaankeedii u geed fadhiisigeeda walaa yaxrumu si xaaraan noqon maayo atacriidu in la sarbeebo in gabadha la danaynayo la rabo wa in khaalacahaa haddii uu khulci la galo zawjuha ninkeedii uu khulci ku furo oo lacag markaa isku furato factadad minhu ay markaa ciddadii gasho oo ciddo ay markaa tirsanayso lam yaxrum calaa zawjiha ninkeedii xaaraan kama aha atasriixu bikhidmatiha si qayaxan inuu markaa ugu soo fadhiisto ihahdo waa gudoonayaan ku guursado yaxrumu calaa gayri gayrkii laakiin taasi waa ka xaaraan inuu markaa shaaca ka qaado wafi tacriidi sarbeebtii gayrku uu markaa sarbeebayey gabadha inuu rabana qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi leeyahay yaxrumu xaaraan weeye wathaani ka labaadna uu leeyahay laa yaxrumu xaaraan ma aha waay dumarkii ugeed fadhiisigoodii iyo guur kala hadalkoodii yaa laga hadlaya qaar baanu shaaku kaba hadalo dee hadalba uma baahno gabadh la qabo inaad guur kala hadasho xukunkeedu waa maxay waa xaraam bilijmaac weliba dee waaba dembi weynba laysa mina man khababa imra'ata calaa zawjiha ninka markaa nin eh, maarata xaaskiisa ka fasahaadiya naga mid maaha bu nabigu aleyhi salaatu wasalaam marka hawl culus wey tii la qabay guur lagalama hadli karo sarbeeb iyo iyo iyo muxuu ahaaye iyo iyo si qayaxan toon si qayaxan iyo si qarsoon toon sidoo kale gabadhii la furay laakiin rajciyada ahaydee ninkeedu uu soo ceshan karay iyadana cid kale guur kalama hadli karto si qarsoon iyo si qayaxan toona laakin de waa iska maarata wax badan baa iska jirjira intan weliba imika waxyaalahan soo bexbexeen dumar badan oo la qabaa lala sheekaysta taasi imika halista iyaguna wax laga yaabaa inay iska sahlato oo iska waxoogaa iska qosqosol iyo wax ka dhigto lakin arrintaasi arrin halisteeda la iyadana uma banaan isagana uma banaan waaya gabadhii la furay ee aan la soo ceshan karin labaynu u kala qaadayna mid saddex lagu furay iyo mid khuluc lagu furay tii saddexda lagu furay ama tii laga dhintay labadaas waa isku xukun tii laga dhintay dee sulxeshimi jir ma laga dhintay iyo hadii saddex lagu furay halkaa sarbeebtii waa la ogol yahay si qarsoon oo yar yani maldahan in gabadhii wax loogu yar sheego laakiin si qayaxan lama ogola waa ta markay mutawafa waladiina yatawafawna minkum waydaruuna azwaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra faida balagna ajalahuna falaa junaha calaykum fi ma facalna fi anfusihina bilmacruuf wallahu bima tacmaluuna khabiir walaa junaaxa calaykum fima caradtum bihi min khiطbat الnisaai aw aknantum fi anfusikum markaa mutawafa canha waga laga hadlay gabadhii laga dhintay haddii aad markaa u sarbeebtaan baa la yihi wax junaax iyo dembi kama saara waa tii laga dhintay tii laga dhintay maxaa lamida ah? tii saddexda lagu furay de ilan tii laga dhintay de soo noqoshaan jirin tii saddexda lagu furayna maxaan jirin soo noqoshaan jirin iyadana marka waa isku mid labadii halkaasay wada gelaya nooc baa haddaba haraya oo waxa weeyaan tii khulciga ninkeeda iskaga furtay furiinka ka iibsatay dalqadda ka iibsatay waa dalqad qura oo ay ka iibsatay maala ama laba dalqadood dhinac marka laga eego de way isku noqon karaano way isguursan karaan dhinac kale marka laga eegana dee ninkeedii waan ku soo ceshaday un ma odhan karo rajciyadii waxay markaa tani u dhaxaysaa rajciyadii iyo iyo labadaa hore labadaa hore waxay ka shabahdaa guur cusub mooyaane si kale lagula soo ceshan karo rajciyadiina waxay ka shabahdaa dee nin kale inay soo marto looma baahnee waxa weeye haddii laysku afgarto wuu soo ceshan karaya u mehersanaya marka halkaa qawleyn baa galay laakiin muctamadku mar haddii aanu ninkeedii soo ceshan karaynin waxay la mid tahay iyaduna waa baa oo waxay la mid tahay tii laga dhintay iyo tii markaa saddex dalqood lagu furay markaa tacriidkii waa la ogol yahay laakiin waxaan la ogolayn tasriixi mid buu inoo raaciyo ninkeedii inuu guursado de waa caadi marka mar haddii inuu guursado caadi tahay inuu shaaca ka qaado yihahdo waan ku doonayaa aan ku guursadan iyaduna waa caadi looma guursan karaabe wuxuu uhi wayaxrumu cala rajuli ninkii waxaa ka xaaraana an yakhuba calaa khibati akhiihi inuu gabadh markaa usoo geed fadhiisto uu walaalkii u geed fadhiistay idaa surixa lahu ninkaa walaalkiia haddii loo maaratay shaaca looga qaaday oo loo maaratay si cad loogu sheegay bilijaabati ogolaansho fain khaalafa hadduu markaa khilaafo sidaa aynu u sheegnay ee xaaraan inay tahay ah oo watazawaja intuu la heshiiyo iskaba guursado saxa alcaqdu caqdigaasi ansaxaya wain curida lahu bilijaabati haddii aan loo qayixin aqbalka ee laakiin loo sarbeebe loo maldahay loo yar muujiyey ogolaansho fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuuma midkooda sixada badani annahu laa yaxrumu khidbata waa inaan xaaraan ahayn wathaani ka labaadna annahu yaxrumu in gabadhaa loo geed fadhiistaa waa inay xaaraan tahay halkana waxay noo sheegayaa arrin kale oo shareecadu iyadoo ilaalinaysa dadka muslimiinta walaaltinimadooda iyo iskuduubnidooda iyo isku laabxaadhnaantooda ayaa waxyaalaha la xarimay waxaa kamid a gabadh doonan oo nin u doonan laakiin aan weli loo meherinin dee hadii la meherina warka waa dhamaadaybe gabadh doonan inuu nin kale soo doono waa mamnuuc waa goorma waa haddii la la ogolaaday gabadhii markuu ninkani soo doonay la ogolaaday oo yaa ogolaanaya hadday gabadhu tahay gabadh bikraa weligeediiba hadduu ogolaaday weeyaan hadii aanay bikraa sayib ay tahayna iyadii ay ogolaatay oo markaa aqbalkiisi ba maarata cayaan ah oo waadixa uu u dhacay inuu mid kale soo dul dhaco xaaraan weey oo nabigu alay sl laa yaib alaa i laa yakhib arajul calaa khibati akiihi ninku markaa walaalkii khidmadiisa soogedfadhiis soo doonistiisa u gabadh soo doonay yaanu kasoo duldoonin xataa yatruka alkhaaibu qablahu yadana lahu lkhaaib ilaa kii hore u iskaga tegayo ama uu ogolaanayo waaya marka hadda xadiisku mabuu sheegin tasriix iyo tacriidi inagu xageenu ka nidhi marka waxa weeyaan tasriix marka shaaca looga qaada la ogolaaday ayuun bay xaaraan tahay halkeenu ka keenay waxaynu ka keenay xadiid kale nabigu alayhi salatu sla fatima binti qays markii uu ku yihi ila soo socodsii warkaaga markii la furay ku markay ciddada dhamaatay warkaaga ila soo socodsii ciddadii markay dhamaatay laba nin baa usoo geed fadhiistay markaasi nabiga utimid labadaa nin iyaa markaa yaa rasuul allah isoo doonay bay tihi labadiiba intuu cileeyey ayuu mid saddexaad usoo bandhigay nabigu alayhi salaatu wasalaam marka maxaa meesha ka cad dee labadii ilan gabadhi weli may ogolaan markaa in dee kii saddexaad markaa loo keeni karo nabigaa ku saddexaad keenayba marka caadi wey haddaba gabadhii oo ogolaatay ama weligeedii ogolaaday haddii mid kale ka soo dul dhaco oo dembigii waa hadduu og yahay haddaanu ogeyn de dembiba isagii oo og hadduu kasoo dul dhaco ama ha ka lacag bato ama si kaleba hauga maaragtay waxa weeyaan xoogganaadee haddii markaa isagii loo xaggiisa loo soo bayro oo kii hore la diro horta ninkani wuu dambaabay gabadhu may dambaabin weligeeduna muu dambaabin laakiin ninkanaa dambaabay guur hadduu markaa guursado gabadhii guurkaasi waa ansax waayo dembigii u dhamaado dambigu soo doonistii buu ahaa soo doonistiisii unbaa dembi ahayd guurku hadda dembi maaha waayo guurkii goormuu dhacayaa goorkii hore laga tegeyba guurku wuxuu dhacayaa goorkii hore lagama tegey ayuu guurku dhacaya markaa guurkii waa ansax dembina ma aha laakiin waxaa dembiya soo doonistii ninkani uu sameeyey haddii gabadha markaa eh, ama ama weligeedu uu waxa weeyaan muujiyey ogolaansho laakiin aanu shaaca ka qaadin oo aanu caddaynin warka laba maarata qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay waa xaaraan waayo mar haddii aqbal meesha la muujiyey dee xadiidkan faatima binti qays eh, maaratay meesha waxba kama caddayn aqbalba meesha ma jirine waxa weeye xaaraan buu noqonaya mutamadku lakin wuxu leey maya kol haddaan wixii si sax loo loo caddaynin sidii aan aqbal dhicin ayuun bay la mid tahay marka laa taxrumu khibatuha khidmadeedu xaaraan noqon mayso bab اlkhiyaari fi الnikaxi wاraddi bilcay wslى اllah وslm عalى nabiyina mxamed اllah aعlam hadday nin la sheekaysato iyadoo la qabo si ay lacag uga qaadato ayna ka qariso in la qabo ka war de waa laba dembi lacagna xaaraan bay ku guranaysaa ninkeediina way khiyaameyneysaa cabara almusanif almasalata alulaa biin tazawaja washurit caleyhi anlaa yataaha waantum qultum xafidakum llah ala ana cibaara taxtamil ana shart ataa min cindi alaysa min dalika adamiir fi kelimati caleyh damaana washaraca isagaba naftiisa ku shardiyana waa la odhan karaa isagaa naftiisa shardi uga dhigay cibaaradu daahir waxay ku tahay in shardigan sida badan u dhacaya in xagga kale ka imaado ila ninku isagu iskuma shardiya inta badane laakiin cibaaradu waa muxtamil labadaba way soo geli karayaanoo ma diideyso ma daliil waxaa jira sheegaya buli carabigu inuu ka fadli badan yahay cajamiga xagga jinsiyad ahaan dee in ilaahay qur-aankii carabi ka dhigay diintiina carabi ka dhigay ummadii la doortayna umadii carab ilan soo ilahay ma dooran iyo banu kinaanaba iyay kamid yihiin dee carabtii bay kamid yihiin marka halkaa ayuu shaafici wax kala baxay laakiin dee qolyo dee ku haystaa way jiraan waa la isku haystaa las laiskuma ogola dii soomaalida fadli loo sheegi lahaa wa wax walba waxaad ohan lahaydeen ama ay lama she ada ataa ay ugu qornaan lahay kutubta fiqiga hadii laga heli soomaalidu maaragtay dadka hela way ka fadli badan yihiin muxamed u raadin lahayde laakin laakiin kolkii cid kale ay noqotay iyaad markaa waxa weeyaan qofku waxoogaa jidhkiisa hirgelinaya ka waran in meherka laakin bu ka bilaabta su-aasha su-aashani laakin bay ka bilaabanta marka de wa laakin hadal laakin ka bilaabmaa ma jire laakin sheekh ka waran in meherka la qaaliyeeyo markaa laakinta iska tuur waxba loogama baahna in meherka la qaaliyeeyo ka waran de waa waa dhaqan xun weeyaan laakin dee dembi maaha عند تزويج العبد ما هو الضرر الذي يلحق على السيد عند تزويج الأمة يتضرر عند تزويج العبد واضح ما هو الضرر الذي يلحق على السيد يعني sayidku inuu addoontiisii guursado miya inuu sayidku addoontiisa guursado dhibaatada ka imanaysa waa maay mu yihi saas mana ujeedaa de waaa ka iman waxaa ka imanaya horta faaida la-aan waa guur bilaa faaida midda kale yaa u guurinaya isaga isu guurinaya soo ma ila cid kala guursaa ma jirte midda kale maxaa faaida ku jira guurkan waxalla wuxuu ka faaidayaa jira taxsiilu xaasil buu noqonaya shareecaduna waxaaso kale lama timaado waxaa intaas sii dheer baynu nihi axkaamta is ma axkaamtii zawjada qofkan la siinayaa mise axkaamtii addoonta ila waa kala axkaami albikru in balagat hal hiya qara lilmanci wa anaha laa turiidu raj in bakat gabadhii bikrada hadday oydo markii yani ninkii loo bandhigay ee la yihi ninkaasaan ku maarata kuu dhisayaa uu yihi oohintaasi ma inay diideysaa mise waa inay ogoshahay way ogoshahay bay yidhaahdeen qaarkoodna waxay idhahdeen ilmadaa la eegayaayo hadday kulushahayna way diidan tahay hadday ilmadu qabowdahayna way ogoshahay bay yidhahdeen qaar baa sidaa yidhi laakiin waxaa la yidhi diidmadeedu waa inay si qayaxan ay u sheegto mutcada waxa qaba ibnu cabaas ee haddaad qalito maanay banaanayn anoo ku socda man qalada caaliman ilaa aakhirihi dee waa qowl mahjuura waa zallo caalim markaa qowlkaa mahjuurkaa waxaad ku dooratay ayaa de mushkila qowl mahjuur ummaddii ay ka tagtay culimada madhabka waxay leeyihin ninkii mutca wax u guursado lama xadaynayo xadkii zinada laguma dhigayo maadaama culamadu cid banaysa ay jirto caruurtii ku dhaleena carruurtiisi bay noqonayaan laakin de waa nikaa xaaraana kollay tacziirna ka madhnaan maayo ciladiisana waxay ahayd baahi asiibtay saxaabada haddana way jirtaa ayuu leeyahy <laughs> ala kuli xaal nabig wuxuu yah qiyam ila ilaa yawm alqiyaama ilahay baa xarimay ila yawm alqiyaama marka ama baayaa timaado ama yaanay imani ya <laughs> hal min alistimtaac taqbiilu alfami wa naxwi de ha waa ka mid gabadhii inay irbad isku muddo ay uurka iskaga joojinayso may banaan tahay hadday tu markaa tahay abadiya ma banaano laakiin irbad maalan mudaysan oo kale hadday tahay wakti maaratay go aan taasoo kale de dawadii la cunaya un bay lamid tahay dawadaa la cunayan culamadu waxay leeyihin hadday ay wax markaa muaqata ay tahay lama xarimayo karaahiyadii caslig oo kale ayuunbay yeelanaysaa wallahu aclam